sunno min waajib ma aha in lala yimaado waa khayr iyo nabad haddii laga tagana dembi kaa gaari maayo dhiigna kugu waajibi maayo jamaaca min asalaf walkhalafna waxay yidhaahdeen waa sunno laakiin ka tageedu dhiig baa ka waajibaya saddexdaa madhab bay salafku ka leeyihiin qaabkii marka nabigu u talbiyeysan jiray iyo xilligii iyo wakhtigii ayuu sheekhu hadda bilaabaya qaala xadaana yaxya bnu yaxya atamiimi qaala qara'tu cala maalikin can naafic mowla bni cumar raximah اllahu tacaala can cabdilaahi bni cumara radi allahu tacaala canhuma ana talbiyata rasuuli اllah rasuulka ilaahay talbiyadiisu ajiibidda rabbi waa ajiibayo waxay ahayd inuu yidhaahdo labayk allahuma labayka labayka laa shariika laka labayk ina alxamda wاnicmata laka wاlmulk laa shariika lak sidaasay labayk allahuma labayk allow ku ajiibay oo ku yeelay oo amarkaadi qaatay uu yeedhidaad ii yeedhayee soo xaji ay tiri yeelay baa laga wadaa waxaa loo taniyeeyey oo loo lamaaneeyey litawkiidi walmubaalaqa labayka allow ku ajiiba mar labaad iyo mar saddexaadba laa shariika laka wax kula wadaaga adduunka xagga mulkiga iyo maamulka ma jiro cibaado cid kula wadaagtana ma ay jirto sifaadka khaaskaa cid kula wadaagtana ma jirto wey labayka allow ku yeelow ku ajiiba in alxamda mahad idaylkeed iyo waa nicmata gallad iyo nicmo idaylka lakaday ku ahaatay xaqiiqatan walmulku boqortooyaduna aday ku ahaatay laa shariika laka axad kula wada tadbiirka addoommada iyo lahaanshoodana ma jiro qaala wuxuu uhi naafic wa kaana cabdullaahi bnu cumar wuxuu ahaa yaziidu kii kordhiya fiiha fi talbiya talbiyada wuxuu ku dari jiray intaa nabigu uu sheegay wuxuu ku dari jiray inuu yidhaahdo labayka labayka wasacdayka wاlkhayru biyadayka labayka wاlraqbaau ilayka wاlcamal buu ku dari jiray asagu labayka labayka allow ku ajiibay oo ku yeelay wasacdayka allow sacdayku waa iyadana waa taniyaka labayk min almusaacada laa min asacaada musaacada allow ku kaalmeeyo weeye amarkaada qaatay shaydaanna ka hiiliyey awliyada ilaahay iyo rusushana u hiiliya wey haddaad iyo ambiyada amarkooda qaadatay iyo dacwadoodu axad u hiiliyey baad la mid tahay yay diintu nasiixa u tahay lilaahi walirasuuli walikitaabihi walilmumin wacaamati lmuslimiin walaimmati waad garanaysaa marka wasacdayka min almusaacada wey allow ku kaalmiyo ku garab istaago waxaa weye amarkaada qaatay baa laga wadaa ku cajiibay oo amarkaada yeelay baa loo jeedaa ee ma aha min asacaada siday dadka qaarkood ay ku khaldameenoo liibaantaada ay ku fasireen wاlkhayru khayr dhammaantii biyadayka gacmaadu rabbiga ku jiraa labayka allow ku cajiibay wاlrakbaa'u rajadu iyo baryadu iyo tuugmadu iyo waalcamalu cibaadadu ilayka xaggaada rabbi ahaatay axadka la baryayo ama khayr laga rajaynayo ama la tuugayo ama loo tukanayo loo cibaadaysanayo waa adiga wey wاlraqbaau ay الraja min الraqba iyo wاlcamalu ay اlcibaada axadka la caabudahayo ee camalka loo bixin ee xaggiisa la aadi waa adiga xadaa idan adkaartu waa dhaba qaybood dikriga nebi maxamed iyo alla ka sugan dhexdiisa waxba lama gelin karo oo adkaartu dhankaa tawqiifiyay ka tahay laakiin meelaha khayrka iyo adkaarta badiya la yidhi intuu nabigu sheegay markaad la timaado ziyaada badsi iyo khayr badsi waad ku dari kartaa siduu yeelay sayidina ibnu cumar cumarna uu yeeli jiray weeye farqibaa u dhexeeya in ducadiiyo dikriga dhexdiisa wax la gesho iyo iyo markaad dhammayso inaad khayr ku darsato kale iyo baryo kale sii wad way kala duwan yihiin xadaثna mxamed bn cabaad bn zabriqan almaki qaala xadaثna xaatim yacni bn ismaaciil alcabdari can muusa bn cuqbat alasadi saaxib اlmagaazi can saalim bn cabdilaahi bni cumar xadiidka ibni cumar mutaabacaadkiisa ayuu badin doonaa hadda waxaad soo marteen maalik can naaficin haddana waxaad haysaan muusa bni cuqba can saalim bni cabdilaahi can cabdilah wanaaficin mawla cabdilaahi buu ka waranayaa muuse muusa dhowr sheekh meesha ku leh oo maalik ka shaqiya badan hadda xadiidkani mar saalim buu ka qaadanaya marna naafic buu ka qaatay oo ah mawlaa cabdilaahi wa xamza ibni cabdilaah xamze ibni cabdilahina wuu ka qaadanaya saalim walaalkii ah can cabdilaahi bni cumar radi allahu tacaala canhuma ana rasuul sal ly slam kaana wuxuu ahaa ida stawad markay ekaato bihi rasuulka raaxilatu gaadidkiisu ay la ekaato qaa'imatan iyadoo taagan markay hashu istaagto joogsato cinda masjidi dilxulayfa dalxulayfe masjidkeeda agtiisa waa meeshuu nabigu ka xarmaday masjidkii waagaa masjid kama dhisna kadib baa laga dhisade nabigu markuu ku tukaday kadib ayay masjid noqotay ahalla waa xidhan jiray xajka ayuu xidhan jiray ahalla ay axrama warafaca rafaca sawtahu bitalbiya faqaala wuxuuna odhan yidhi nabigu markaa iyada labayk allahuma labayk labayka laa shariika laka labayka ina alxamda wاnicmata laka wاlmulka laa shariika lak innadaasi in la kordhabona waa la akhriyaa oo markaasi in la hoos dhigana waa la akhriyaa hoosdhigaana fiican xagga macnaha maxaa yeele istinaaf weeye mahad allow aday ku ahaatay ideelka iyo nicmaba adaa iskala weeye haddaad annad tidhaahdana tacliil bay noqon allow ku ajiibay ah oo ku yeelay shariigna malihid sidaa darteed bay nicmo dhan adiga kuu ahaatay wey oo markaa tacliil bay kaa noqon oo waxaan kuu ajiibay inaad gallad iyo nicmo iyo abaalba adigu leedahay darteed baan kuu ajiibay noqon marka annada saasay macnahaasayna qaadan laakiin innada ayaa loo badan yahay in lay gaadsho qaalo waxay dhaheen raggii xadiidka wariyey ee ka qaatay cabdullaahi oo xamse kow ka yahay naafic iyo saalimba ay ku jiraan raggaa saddexda ah ee taabiciinta laba waa ilmo cabdulahi asaga odaygaa dhalay cabdulahi bni cumara nina hade waxaa mawlihiisii gacalkiisii addoonku xoreeye wey wa kaana cabdulahi bni cumar wuxuu ahaa yaquulu ki yidhaahda haadihi talbiyatu rasuulilah tani waxaa weeye nebi maxamed qaabku alla u ajiibi jiray ee xajka markuu xajinayo u talbiyeysan jiray يتلبيسن جري قال نافع كان عبد الله بن عمر وحوها يزيد كي كردية مع هذا مع تلبية رسول الله رسولك تلبية قداش ذو كدر جري لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل رجد يتومد بريض الله حق ذي هذين عمل كنا ذا لقوا بحنا لقوا عبادة سنة آدمي مخلوق بلغ الدين مايو وحدثنا محمد مثنى تلبية حكم كذا لسكوكم من دافينا وأنكو شيغي رأيك أوراني وواجب كتجدي سنة دنبا كواجبي أي حوق بن محيث الدليل nabigu marka khuduu canii manaasikakum suu u yidhi ummadda u amray sidana u yeelay meel lagu soo kala reebay lama hayo وحدثنا محمد مثنى بن موسى البصري قال حدثنا يحيى بن يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر العمري اخبرني نافع مولى بن عمر عن ابن عمر talbiyada waxaan ka dafay min fii rasuulilah rasuulka afkiisaan ka qaatay buu ujeedaa faidaa yatalqafu maa yaafikuun waad qur-aanka ku garanaysaan talaqaftu waxaan ka dafay atalbiya labaysiga qaabka loo labegsay rabbi loo ajiibo ee ilaahay loo baryo ilahayna loo faa ammaano min fii rasuulilah rasuulkae afkiisaan ka qaato aadamo kale iima sheegin fadakara cubaydilaahi wuxuu sheegay bimili xadiiihim baa ii dhiga aniga bimili xadiiihima baa ka fiican maxaa yeele laba wadaad baa la soo sheegayo maalig iyo muuse ah maalig can naafic iyo muuse bnu cuqba can iljamaaca yaa soo horeysay marka cubaydilaahi nin ka horeeye oo taabiciinta wax ka qaatay waxaa ka jira laba wadaad oo maalig iyo muuse ah mayna soo marin fadakara cubaydilaahi wuxuu sheegay asagu fii riwaayati wuxuu sheegay bimili xadiiihima xadiii maalikin wa muusa bni cuqba ayuu kaloo sheegay haddii marka la yidhahdo waa calaa ariiqat qolihii musanaha jamcin jiray dhib ma laha dhib ma laha وحدثني حرملة بن يحيى التجيب المصري قال أخبرنا ابن وهب عبد الله أخبرني يونس بن زيد الأيلي عن شاب الزهري قال وحوري فإن سالم ابن عبد ابن عبد الله بن عمر أخبرني زهري بامرك هذا متابعين رجل كهرية أها مالك يوه iyo iyo muuse bnu cuqba iyo cubaydillaahi bni cumar oo ka dambeeyey kulluhum can naaficin wa can saalimin iyo wa can xamsa waa inagii soo maray fada waa iska ziyaado qaala wuxuu uhi ina saalim ina saalim bni cabdilaahi bni cumar akhbarna wuxuu ii sheegay can abi aabii iga tabiyey canhu qaala inuu yidhi samictu rasuul lah sal ly slam rasuulka ilahan maq yuhillu xarmanaya talbiyaysanaya mulabidan asagoo madaxa dhajiyey timihiisa waa markaad timahaada badan xooke iyo xaraar iyo wixii lamida aad ku dhejiso markaad timo badan leedahay carabtu waxay dhaqan lahay filjahiliyat intaa xajka lagu jiray acmaasha saan timuhu aysan u kala filaalin oo niman nin madaxiisu buuq ka taagay aadan u noqonin ilaa lama shanlaysanayo hawl badanna ma jirto la subag iyo dhaashi ma jiro xaaji baa tahay timo inay habaysnaadaan baad rabtaa hadhow marka yowmu naxri la gaadhana aadan xeerinoo aad qaybdi ka gaabisood gaabiso timaadii yoofkaanaad la soo laabato ilaa xaragaa meesha ku jirtee marka waxay samayn jireen xuuqi iyo xabag iyo xaraari waxbaa lagu dhejin jiray ardaalada soomaaliyeed remiyi way lahaan jireen saa way samayn jireen baya bokool ninkii mari jiray hawsha wuu garanayaa ayib saasoo kale wey inagu marka xuukaa la isticmaala xaraartu iyadu biyaha markaa biyaha iska qaada weysada iyo qabayska qaadahaye ayuu marka carabtu xabag bay ku dhajin jireen xabagta cadaadii wixii la halmaala yaa intii la qooyo ayaa madaxa saa lagu dhi jira kadib timigu halkooda bay ku istaagahayaan way taagnaanayaan tuurkaa kuu taagnaanaya marka habaas iyo boorna kaa gaari maayo caws iyo tifna kaa geli maayo timo ku adag bay noqonayaan taasaa loo jeeda nabi maxamed baan arkayo sal slam yuhilu xarmanaya talbaysanaya mulabidan asagoo madaxa dhajiyo xukeeye ama xaraariy yaquulu xaggana leh لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا يزيد نبي ككرين بان أركي على هؤلاء الكلمات ابن عمر بأروني نبي أنت أن ككرين بان أركي وإن عبد الله بن عمر كان يقول وحوها مدي هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع كان دي أهيد لمجرد وقوع الفعل وكان مرنا takraar iyo istimraar iyo katari ku timaada waa marka falku soo noqnoqdo marna waxaa looga jeedaa hal marba aad samayside fal aad mar samaysaa laga wada yaa laga wadaa waxaad ogtii nabiga hal mar xajiyey waana sanadka u dambeeyey hijrada iyuu ahaa tayib sanadka tobnaad waad garanaysaan koo tobnaad nabigaa geeriyoodayba marka kaanadu marka maaha tii takraarkayde katradaayde waa tii mujarad wuquuci ilficil kaana rasul s rasuulka wuxuu yarkacu kii rukuuca ku tukadaa loo yarkacu ay yusalli bidilxulayfati rakcatayn dilxulayfo laba ragcadood ku tukan jira suubanu sal lay slam uma ida stawad markay ekaato bihi naaqa istawad markay la joogsato bihi subana annaaqatu hashu qaa'imatan iyadoo taagan cinda masjidi dilxulayfa masjidka xulayfa agtiisa ahalla waa xarman jiray ama ahalla waa ku talbiyeysan jiray oo ilaahay ku baryi jiray ama ku ammaani jiray baryada rabbiga midna waa mid toos ah oo ducaau masala la yidhaahdaa midna waa ilka bari isha inaad ilahay ka bari oo ducaau hanaa'in baa la yidhaahdaa ilahay inaad xusto subxaan allahi walxamdulilahi labeyk aad daldasho xaggana adan ilah wax isii macnaheeda waa maxay ilah waad baryaysaa markaad ilahay ammaanayso idfaalla ammaanayso ama aad tukanayso xaggaba yaadan ducaysanin ilaahay waad baryaysa ishaad ka baryaysa waxaad u tukan eed u wardiyi eed rabbi u waa maxa in lagu naxariisto janno lagu siiyo naar lagaa badbaadiyo marka waa ilkabari wey marna ilaah allahuma kfir lii warxamnii wahdinii warsuqnii wacaafinii w marka waa maxay tan ducaau masala laydhaha ta horena ducaau anaa'in baa la wa way kala duwan yihiin idan ahalla eh, ilaahay buu ku beryi jiray bhaulaai اlkalimaat kalimaadka aan soo sheegnay buu ilaahay ku beryi jiray ama uu ilaahay ku weynayn jiray ama nabiga ku talbiyeysan jiray wa kaana cabdullahi bni cumar yaquul ku yidhi kaana cumar cabdullahi maxaa keena asaguna inuu talbiyada wax ku darsado aabbihii cumara ku darsan jiray alfaaruq almuxada almulham yuhulliku ku talbiyeystuu ahaa biihlaali rasuuli rasuulka ilaah suu talbiyeystuu talbiyeysan ama u xarman jiray oo min haulaai alkalimaat weedhaha ayaga xaggooda ah ayuu ka dalbi intuu nabigu qaado isaguna qaadi jiray wayaquulu cumar wuxuu odhan jiray wayaquulu ay wayaziidu cumar baa laga wadaa wuxuu ku darsan jira asaguna labayka allahuma labayka labayka wasacdayka wاlkhayru fi yadayka labayka wاraqbaau ilayka wاlcamal cashirkan waa yar dejanaya caawa maadaama xale uu baaqday marka haddaad aragta inaan degdegayo halaska dulqaato idan cabdulaahi bni cumar aabbihii cumar baa ugu horeeyey in ziyaadadaas lagu daro adkaartana soo aroortay waxba kama bedeli kartid adkaarta ma'suurada meeshay ku soo aroortay iyo qaabkay u soo aroortay in wax laga bedela lama ogolo taas waa gooni oo wakiil laga diiday saxaabigii yidhi waa rasuulika aladii arsalta ee layidhi maya waxaad tidhaahdaa waa nebiyika aladii arsalta marka taas wax kabedel lama ogola xagga wax ku daridda markaad ayada dhammayso meelaha oo ducadu furantahay muqayadada aysan ahayn ziyaadaadka waa la ogolaya sida tan oo kale hadday muqayado tahayna wax laguma dari karo kitaab ducaa ama tasxiix ducaa uu iska laha wadaadka bakr abu zayd ah raxmat ullahi tacala caleyh aada loo akhriya kitaab fiican weeye calaa mubaalagaatin fiih waxadaanii cabaas ibn cabdilcadiim alcambari qaala xadaana nadar ibnu muxamed alyamaami قال حدثنا النضر ابن محمد اليمامي قال حدثنا عكرمة يعني بن عمار العجل البصري قال حدثنا أبو زميل واسمه سماك بن الوليد وذكرنا عن عباس رضي الله تعالى عنهما قال مركو دمي حديث ابن عمر أصل وقد باب التلبيد النبي محمد في حج حجته أو حجته أي حقوق بي شواهدي مخراتياش حديث كابن عمر ابن عباس بن كيني قال وحول ابن عباس كان المشركون مشركين تعربد وحي أهايين يقولون labayka laa shariika lak allow ku soo ajiibnoo soo xajinay shariigna malihid axad kula wadaaga mulkiga iyo maamulka cibaadana ma jiro qaala fayaquudu rasuulullah markaasuu nabigu odhan jiray weylakum war magacoodba qad qad intaa ku daaya bas bas weeye qad qad kafaakum xasbakum xasbakum weye intaa ku daaya labayka laa shariika lak hadday ku daayaan muwaxidiin ahlu tawxiida wey oo wahaabiya yaryaroo meesha fadhida bay noqonayaan laakiin way burin doonaan fayaquuluuna markaas waxay odhanayaan ilaa shariikan huwa laka tamliku huwa maa malak intaasoo ku bixiyeen laa shariika laka axad wax kula wadaaga ma jiro ilaa shariikan wadaaga mooyeen huwa asaguba laka adiga ku haday hal mid adugu aad leedahay mooyeen wax wax kula wadaaga ma jiray dheh adaaba iskale kaa wax kula leedaha mid adugu aad leedahay wey tamlikuhu adaa hanto midkaa iskale wamaa malaka iyo wuxuu hantaba asagaa wuxuu sii leeyahayna adaa iskale iyo asagaba maadaas marka ama mawsuula ka dhiga ama naafiya labada waa la akhriyaa tamlikuhu adaagu hanta wamaa malak asagu ma hanta wey adaa wax iskale alla wax maamulo asagu wax ma maamulo xoogow aan kuusii maro waan kugu barinaa uun wejigaan ku soo qabsannaa waa sadiyo irgaan ka dhigannaa liyuqaribuu ilaahi zulfa shufacaauna cind allahi un weeye waxba ma hayo nimanka sidaa yidhi maxaa layidhi waa mushrikiin hawshoodu maka dhan laga fiiriyo ogow soomaali badan bay dhaamaane maxay yidhi ilaa shariikan huwa laka tamlikuhu wamaa malak waxaan saa u lehay soomaalida qaybaha ka mid ilaa yomna waxay aaminsan yihiin sheekh cabdiqaadir koonka asagoo inuu maamulo ilaahina uusan shuqul ku lahayn qayb aaminsan baa jirta dhib markuu ku qabsado inaad awliyada barido iyo inaad ilaahay ku cararto waxaa roon awliyada ilaahay wuu kaa soo daahi awliyaduna degdeg bay kugu jawaabi qaybo aaminsan baa jooga qolyaha sidaa yidhi kuwanaa dhaamo abujahal iyo abulahab baa dhaamo diin dhaamo lakiin waxaad dhahaysaan wadaadu waad ka badbadinaysaa ma taqaanaa dee soomaali warkeeda ma haysaan idinku yaquuluuna haadaa warkanay sheegi jireen wahum yatuufuuna bilbeyt iyagoo beyt ku dawaafaya ayay sidaa odhan jireen nabigu markii inta hore hadday ku dayn lahaayeen hawshu waxay noqon lahayd dhagdhag nabadiya caano ahlu tawxiid ma yeelahayaan ma yeelahayaan idan ducadaasi marka abubakar eh, cafwan sayidina cumar iyo ibnu cumarba ay ku dari jireen bacdu saxaaba nabiga ka wariya laakiin cumar iyo asagu aabihii cumar inay ducaygu ay la yimaadeen bay moodi jireen laakiin qaybo ka mida ah saxaabada qaarkood bayba ka sugan tahay sida sacni waqaas iyo abu hurayraba radi allahu tacaala canhuma waxaa ka mida ah talbiyada nabi maxamed qaybo ka mida ah, abruu kaana min talbiyati rasuuli illah labayka ilaaha alxaq way badnayd nabigu talbidiisu intuu saxaabi kasta qabtay ee xifdiyi unbuu warinaya labayka ilaah alxaq waxaa ka mid ahaa labayka dalmacaarij labayk sidaasuu marka aqwaashaasaa ku jirta marka aziyaadatu calaa talbiyati rasuulilaah laba qowl baa ku jirta cinda ahlicilmi wadaad waxay dheen maya waxba laguma dari karo nabiga intii laga wareeyey siduu khuduu canii manaasikakum u yidhi hal xaraf laguma dari karo yidhaahdeen haddana waxay leeyihiin way bannaantahay marka talbiya nebi maxamed la dhammeeyo wixii ka dambeeya meesha adkaar badan iyo ducooyn badan baa laga rabaaye carabka wuxuu ku furma khayra waan sii daynaynaa saasaana roon xagga xukunkeedana khilaaf ku jira waa idiin sheegay baabu amri ahli lmadiinati bilixraam talbiyada waa in la badiyo dikriga waa in la badiyo soomaalidu way ku liidataa talbiyada wayba xishoonba jamaacaadka marka intii marka laga baxo mina loo sii socdo ilaa marka carafo la sii aadahayo lasoo rogmanhayo aroorta laga soo kala musdalife halkaas iyo maka loo socdo ilaa jamaraadka la jiiro wax talbiyada soomali ku liitaanba ummadda kale waad u bogaysay u talbiyeysanayaan soomaalida way xishoon korba uma qaadi karaan koodii wax yar wadanoo uba xabeebanba xajkii ugu dambeey oday ciraaqi oon daba socday waan la yaabay makorofoon inuu ku xidhan yahay mooye ninkaasuu talbiyeysana waa oday lixdan jir ah dhallinyaradan yarkay la socotay waxba qaadi weyne manka irjooen waaban xabeebanayba waxaad inuu cabeeb nagu wada dhacay marka tabardarada asal idinka aan malaynaya talbiyada afdal اlxaji alcaju wاthaj xadiidka nabiga sugnaa xaj waxaa u fadli badan midka loogu dhawaaq dheer yahay ee talbiyada kor loo qaado xaggana dhiig badan aadaayso xoolo badan la gowraco ummadda masaakiinta la dharjiyo baabu amri ahli madiinati goormaad talbaysanaysaan waxbaad ku haysataan hoteeladii iyo sariir baad ku haysataan iyo meel fog baadna la dejiyey meel sokana la annagu five star baan deganahay maye faankaasabaad ka dhammaan laadi baabu amri ahli madiinati bilixraami min cindi masjidi dilxulayfa wuxuu baab yahay faritaanka la faray ree madiino inay ka xidhaan dilxulayfa masjidkeedu aysan dhaafin xaggana aysan ka hormarin xaggana aysan ka dabdhicin yacni waa meeshuu nabigu intuu ragcataynka ku tukaday kadibna uu xidhay xajkii uu xidhay hashuna ay ka kacday ee uu ka dhaqaaqay baa loo jeedaa حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن موسى بن عقبة ابن أبي عياش الأسدي صاحب المغازي وأثبت الناس في المغازي بالله الشيخ نكاس موسى عن سالم بن عبد الله أنه سمع أباه يقول سالم با ينكورنا حديثك وحان مغلي بوري وسالم بحو مغلي أبيه يقول له saalim wuxuu maqlay aabbiho yaquulu leh baydaaukum bidadiinna albaydaa asalkeedu dhulka bannaan ee geed la'aantaha ah, ee wax nagaadha ka oolin ee daleeddaa baydada la yidhaahdaa weliba markuu caraseel uu leeyahay ayaa baydada la yidhaahdaa dhul kastoo marka bidaa oo bannaan oon waxba ka bixin xaggana waasica ayaa baydada la iska yidhahdaa hadda baydaakum marka dalxulayfe markaad joogtaan ood xagga maka u sii jeedaan oo wax yar socotaan dhul waxaa kaa hor iman buuro gagaaban oo bannaan dhulkaasuu dhulka loo jeedo banki sinaa ee adduunka ad u taqaaneen bidada ma ah waa dhul dalcada ah laakiin aan wax geeda lahay dhulkaasa baydada laga wada idan waa masalo dhib badan masale isu fahno ibnu cumar wuxuu qabaa asagu masjidka dalxulayfa hadda aad ku tukataan markaad madiine ka soo dhaqaaqdaan eed ka xarmataan ee laga weysaysto ee lagu tukado soomaalida arag halkaasuu nabigu ka xarmaday yuu taagan yaho hashu markay istaagtay kacday ah ninkii yidhaahda nabi maxamed markuu cabaar socday oo meesha bidada uu gaadhay buu xajka xidhay nabigu ku been abuurtay buu leh meel ka horaysa meeshaa masjidka ninka sheegana been buu sheeguu leeyahay oo ah markuu nabigu tukaday intuusan kicin ayuu xidhay ninkana waa beenaalu leh ibnu cumar hashu markay cabaar socotay badada gaadhay buu nabigu xidhay xajka ninkii yidhina waa beenaalu leeya labada wuu beeninaya maxaa saxa ibnu cumarow wuxuu leey waxaa saxa meeshuu nabigu ku tukaday markuu intuu ka kacay hashii uu koray oo hashuu istaagtay yuu nabigu xidhay ka horna ma xidhanin kadibna tiibu ka dagaalamaya laakiin sida raajixa ibnu cumar wuxuu arkay inbuu sheegay labaduwsaddexdoo way jiraan ayib waan gaari doon lakiin hadda inaad fahantaan baan rabaa un baydaakum bidadiinna haadii ee tana allatii taasoo takdibuuna aad ku been abuuranaysaan calaa rasuulillahi fiiha ay bisababiha fiida aad dhihi jirteen waa sababiyada weeye ayada sababkeeda ead nabiga ugu been abuuranaysaan buuri ma ahalla rasuul اllahi sal l sl nabiga nebi maxamed kama xidhanay xajka ilaa min cindi اlmasjidi masjidka agtiisu mooyinka meel kale kama xidhan yacni dalxulayf nabigu dalxulayfa meesha la yidhaahdo oo masjidka halkaasuu ka xidhay kama xidhanin baydadaas baydada horaysa baydada way horaysaa xagga ma jirtaa hawshaa marka ishkaalkeeda jaabir xadiidkiisii baa iman doonaa buu ku iman doonaa wuxuuna jaabir sheegi doonaa nabigu baydada bidada inuu ka xidhay ibnu cumarna muxuu leeyahay nabigu waad ku been abuuranaysa nin nabi maxamed xajkiisa soo guuriyana waxaa ugu dhammaystiran sayidina jaabir ibni cabdillaahi alansaari saa darteed risaalo gooni ah ayuu yaa laga qorayba asaga xadiidkiisu waa kitaab gooni ah uuna ima doon dheeroo safaxaad ah suu u cabiray uuna sheegay nabigu maalinku midnina ka baxay ilaa uu ku soo noqonaya buu ka warramay waxbanu ka tegin ilaa maa nadar wax yarma mooye jaabir xadiikiisa waxaa ku yimid inuu nabigu halkaa ka xarmaday ibnu cabaas xadiikiisa waxaa ku yimid inuu halkaa ka xarmaday saciid ibnu jubayr oo taabici ah ayaa ku waray adiyadii sunan abi daud baynu ku maray waxaad ka fiirin kartaan xadiika abu daawuud markuu kitaab alxaj marayo tirmidina asagoo mukhtasaraynu ku marnay sayiduna ma noqotee wuxuu yidhi haddaan saciid ibnu jubayr ahay waxaanu imid ibn cabaas baanu imid waxaan hi ibnu cabaasow anugu aad baa idinla yaaba haddaad saxaabada nebi maxamed tihiin oo maxaadna eednay wuxuu yidhi nebi maxamed hal mar buu xajiyey halkii maruu xajida waad isku mandhaafteen jaabir wuxuu leeya baydu nabigu ka xarmaday ibnu cumar wuxuu leeya been baad ka sheegteen adugu waaka hawl baad fudwoonaysaa maxaan idinku samaynaa anigu wuxuu idhi ha degdegiini axadka ugu yaqaan oguna aqoonba nabigu qaabkuu u xajiyay aniga weydii banaana kuu shahool ibnu cumarna waa runtii jaabirna waa runtii ee adugu fahan la'aan baa ku hayso say haysaa wuxuu nabigu markuu damco inuu xajiyo ummadda muslimiinta miyi iyo magaalaba war buu geliyey wuxuu ihi waan xajin sanadkani ha lagu soo talagalo sanadka ka horaysayna waa kii abubakar diray yidhi ummaddaa xajisiyi wuxuu xajiyi kara laakiin anugu waa an yuxsharnaasu duxan baan ka dhigi dal iyo dibad ha layskaga yimaado madiine ha laygu yimaado ninkii aan kari karin maka ha igu yimaado ha lala xajiyo boqol labaatan kun ruux baa isu timid nebi maxamed calayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhi markuu dulxileefe ku tukaday dad badan baa isugu yimid marka wuxuu hi nabiga raacay carakawa nin walbana markuu nabiga la kulmay xaaladdu ku tilmaanaabuu soo guurshaa saciidow way kaa hoos baxday nabiga markuu tukaday ragcataynkii sunnada ah oo u talbiyaystay saxaaba la joogtay baa soo guurshay inuu xidhay dalxulayfa ka xidhay anaa ka mida jaabir baa ka mida markay hashu istaagtay oo dhaqaaqayna nabigu talbiyada wuu ku celiyey rag baa maqlay oo soo guuray oo ku nafbaxay ibnu cumar ka mid yahay baydada markay maraysay oo nabigu buurihii fuulay dalcadihii taagi tagayna wuu talbiyeystay si axkaamta looga guuriyo nabigu hal mar ma talbiyeysanayn labayk allaahuma xajatan wa cumra wuu ku celcelinhayay markuu tukaday buu yidhi hashuu markay istaagtay buu yidhi markuu baydada maray bedaduu yidhi nin walbana intuu arkay yuu soo guri maxaa kaa maqan buu anaga noo haysataa xadiidka saa u fahan xadiidka xadiid aad u qiimo badan weeye hal akhriyo xadiid dheer u qiimo badan weeye xaafidna xajar wuxuu idhi anoo ku rafaadsan markaan helay fa huwa raaficun lilishkaal ishkaal baabka ku jiro waa xadiidka saaray buuri marsaa u fahma ibnu cumar marka waa ku adkaaday uun ragga uu radinaya mooyeene asna waa saxan yahay ragga uu leey nabaad ku beenaa burateenna way saxan yihiin waana idin siiyey meesha xadiidka lagu jamciyey kajaabirna waa iman doonaa waxadaanaa waxaa kuu soo hadhay beentu muxuu u yidhi been maxaa la yidhaahdaa cinda ahli sunnati waljamaca wa cinda almuctasilati wa ahli اlqibla kulligood laba wadaad mooyeen laba wadaad oo muctasilaa oo la gaalaysiiyey mooyeen oo humaama ibnu ashras iyo ardaygiisa jaaxid mooyeen ummadda inteeda kale waxay isku waafaqsan yihiin been waxaa la yidhaahdaa inaad war sheegto khilaafsan xaqiiqada jirtay war baad sheegtay aan waafaqsanayn xaqiiqada iyo waaqica waxaan jirin inaad sheegto weeye marka ama kas u sheeg ama ku khaldan ama ka maha kaa noqoto ama surma seegtee ama toogta la gef meeshu loo waday inaad jaahil tahay inaad caalim tahay inaad mutacamid tahay inaad mukhti tahay inaad naasi tahay inaad la kala qaadi maayo marba dibnahaadu hadduu ka soo baxo war khilaafsan dhabti meesha ka jirta maxaa lagu odhanhayaa kaadib baa ta adiga waa kaadib baa tahay saxaabiga ijtihaaday yidhi islaanta ciddadeed ma dhammaanin ilaa dhammaysato ilaa dhammaysa afar bilood iyo toban habeen waa islaanta dhashay hadda ogow sanayadoo xaamilaha laga dhintay dhashay ee la yidhi wawalaatul axmaali an yadacna xamlahunna yidhi waxba kama jiraan inuu guursaduu rabay way ku adkaysay abu muxuuha saxaabigii abusanabil ibnu backi soo ma nabigu muxuu marka loo sheegay kadaba abusanabil saxaabigu u ijtihaad waa mutaawil fahamkii naska qur'aaniga buu ku khaldam nabigu wuxuu uhi kadaba abusanabil saxaabadu dhaqankaa waa yaqaanaan kaadibku shardi ma inuu yahay mutacamid halka adoo taagan baad aragta nin nin kale jeebkiisa farya sul wax kaga bix maxaa alla tuuga alla tuuga maadaa tuug u bixiyey goorma durmuga casaysa wuxuu sameeye waa maxay waa tuugnimo asaguna waa tuug maxaad ku xukuntay falka aad aragtay kala saara falka in la xukumo ruuxii sameeyena magaca la siiyo iyo in la ciqaabo waa laba kala baab markuu faryasuulba ku qaaday maxaan leenahay tuugnima meesha ka dhacday asaguna waa tuug waddaan soconnaaga ohaad ninkaa wuxuu qaaday qadarku inuu gaadhahay in gacan la gooyo iyo in la dilo iyo in la garaaco iyo in la baqdha waa masalo kale laakiin hadda muxuu yahay ninkaa waa tuug muxuu sameeyeyna waa tuug waa tuugnimo ninkii ilaahay khayrkii caabud maxaad leedihiin waa mushrik wuxuu sameeyeyna waa shirki ha la dilo hee waa xukum kale inta haddaad weydaan haddii waxba hor fadhina aniga wareerinina niman la idin wareershay oo baan idiin iska ilaaliya shirkigu waa min alkadib in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa waman yushrik biاllaahi faqad iftara iman caiima been maya mise maaha been inaad aragtun baa kugu filan ruux hadduu ilahay u sharig yeelo waa mushrik wuxuu sameeyeyna waa shirki in la dilahayo qabla iqaamat اlxuji inaan la dilina waa masalo kale inama taallo ciqaabta iyo kala qaada ruuxa magaca la siin iyo tilmaanta la siinayo intaabaad fahmi weydeen ninka idinkoo mooto saara aad ku aragta inuu faryasul wax ku qaaday tug baad leedihin maxaad magac ugu bixinaysaa hadda waka waka walla baxay anaa kan ilaahay khayrkii caabudaya anba annagaa arkayna waa mushrik wuxuu samaynayana waa shirki intaa fahma laba wadaad marka nawowi xoogo waan tacliiqin nawowi hadal fiican buu sheego wuxuu yidhi hoosta إن الكذب عند أهل السنة هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو warka waad fahanteen sawaaء tacamada am غalطa fiihi أw saha وqaalat الmuctazilaة yushtarط fiihi الcamdiyaة intaasaa khalad ah muctazilo dhan maaha waa laba wadaad keliya abulqasim alkacabi maqaalaat ahli الqibla maqaalaat الإslaamiyiin kitaab uu leeyahay safxada ka akhriya mucsiloo dhan waxay qabaan sidaasay qabaan waxaan ka ahayn hal wadaad oo jaaxid la yidhaahdo iyo sheekhiisii oo humaamo la yidhaahdo waxay isku qabteen ahluqibluhu nin waalan hadduu yidhahdo allahu aaliu ala maxaad ka leedihiin nin waalan oo tal ahada waalan oon caqli jirin oo ka dhigay y wuxuu yidhi allahu aaliu alaa ka warram waa waalayahay qasadba ma jire caqliba ma jire ah, haddaad i fahanteen inaad wareertaan baan rabaa maxaa yeelay waxbaad ku fahmi doontaa ninkaa waalan baa la ysku hayaa warkiisu ahlu qiblow qayb waxay dhaheen abuxasan ashcri baa soo guriy maqaalaadkiisa akhriya kan muciliga abuqasim alkacbi baa soo guriy maqaalaadkiisa saddex bay iskugu maandhaafeen qole waxay dhi ninkaa wuxuu la yimid waa been iyo gaalnimo wada socda allahu aaliu alaaa ilaahay saddex buu saddexeeyaa waa midkii saddex saddexeey horta waa been oo waa war khilaafsan waaqicii xaqiiqada waana gaalnimay dheheen laakiin ninkan maadaama uu waalanyaha la dili maayo lana ciqaabmi dembina looga qori maa yidhaahdeen qalamu takliifa ma saar mukalafa ma aydhe nimankaa meel bay mareen nimanna waxay yidhaahdeen wuxuu waa been laakiin gaalnimo maaha been weeyo waa alikhbaar bikhilaafi alwaaqic weeye taalifu alaad waxba kama laakiin warku gaalnimo waxay rabtaa hee ruuxu inuu caaqil yahay sii falkii dembi looga qoro naarna ugu galo gaalnimo ayadu meel cidlama dhacayse niman waxay dhaheen beenna ma aha gaalnimona ma aha maxaa jira waa ninkii jaaxidaa jaaxid wuxuu yidhi waxashada beentoe eh, camdi in loo qasto kas iyo maag loo sameeyo adoo og aad been u sheegto saddexdaas u kala dhaqaaqeen waa nin waalan hadda wax laysku haya wuxuu sameeye waa gaalnimo iyo waa been wada socota iyo ma aha labaduba iyo ha la kala qaybiyo hafan been iyo waana been gaalnimona ma aha nin waalan baa laga hadlaya markaas niman miyirkooda qaba oo duub weyn oo gaalnimada ku dhuflaynaya oo ilaahay ugu dhowaanaya waxaad leedihin waa muslimiin warkaa fahma warkaa fahma intaasaan raba inaan ka ka soxo ninkaa falkadibu cinda almuctadi wuxuu yihi wa alkhabaru can الshay calى gayri ma hu waa bixuruufihi huwa alkhabaru can shayi calaa hayri maa hu marka way badan tahay in qolyahan ahlu sunnada sheegtay ama ashaacirada maaturiidiyada qolyahan asxaab alxadiioo wada socdaa in mucsilada waxyaaba aysan qabin ay u tiiriyaan way badan tahay iska ogaada daa'ifo kasta markaad warkeeda soo guurinaysaan kutubteeda ka soo guursha waxaa idinku baraarujinayaa erey eh, aad u soo noqnoqdo kutubta caqiida yararka laydinku sheegay muxuu ahaa abubakr ismaaciili muxuu yidhi fi ictiqaadi ahli sunna waljamaca wayarawna daara daara islaamin وإيمان لا دار كفر خلافا للمعتزلة ويرون الدار أهل السنة والجماعة أي قبان مسلمين ميله يكون نوليهين يكون تكذان يكون بدنيهين أيو أي كتليان إن يتهي دار إسلام وإيمان لا دار كفر كما قالت المعتزلة وخطأ وخطأ على المعتزلة ma qabto muctazilo warka axad muctasilaa oo qabay qarniga afraad wax ka horeeyey warkaa uu sheegay ma jiro kutubtooda ijmaac bay soo guuriyaan muctazilo inay qabaan meeshay muslimiintu ku nool yihiin xataa hadday khilaafsan yihiin oy ashaacire yihiin ama maaturidiye yihiin ama ahlu sunna oo asxaabuxadiid yihiin kulli waa daaru islaam laa daaru kufri laydiin sheegi maayo wadaad la odhan jiray abu cali aljubbaa'i oo abulxasan alashcari adeerkii a hooyadii qabi jiray ayaa hal baa ra'yigaa qaba kadibna wadaad kaleo abulxusein baa ka qaata mana bannaana daa'ifada in loo tiiriyo cala alcumuum loogu tiiriyo wadaad warkii waa in la yidhaahdo waxaa qaba hebel oo ka mida mucsilada hebel oo ka mid a ashaaciro hebel oo ka mid a min asxaabi alxadiid ra'yigan aad wadaadku uu qabo hadday daa'ifadii badankeed khilaafsan tahay ma bannaano in loo tiiriyo licumuumi طaa'ifa ijmaacan iska ogaada warka asaga waa dulmi iyo tacadi muxuu yihi abuismaaciili laa kama qaalat waa khaa mucila ma qabto ka akhriya kutubteeda khilaafkaa la bumbunin waxaad rabaa ummadda lasii kala qaybiyo oo la kala sarsaaro oo ummaddu wax yar bay isku haysa wax yar bay isku haysa intaa unbaa laiskugu iman usuushi waa nimanka khilaafsan ummadaba kama tirsana hadde ogowaad ayay tirsan nimanaan aan tirada ku jirin baabulihlaali min xayu tanbaciu raaxila in laga xidho xajka laga xidho meesha hashu ay ka kacdo neefkaadu bimacnaa socodka meeshaad ka bilaabayso markaad miiqaadka timaaddaa laga hadlahaya miiqaadka baa timid dalxulayfa juxfo iyo lamlam qarnu lmanaasil daatu cirqin meeluu nabigu xadeeye seereeyey markaad timaado goormaad bilaabi xidhashada markaad dhaqaaqayso hashu markay kacayso gaadiidka aad wadato markaasaad bilaabaysa xadaثna yaحyى بن yaحyى qال قرأت على مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبيد الله عفوا عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد بن cمر wxuu ku yidhi ya أبا عبدالرحمن أبا عبدالرحمaanow ra'aytuka waxaanku arkay tasnac adoo samaynaya arbacan afar arrimood lam ara aanan arag axadan aadama oo min asxaabiga ka mido yasnaca samaynaya cabdulaahiyow afar xaalo oon kugu arkay asxaabtaada ma sameeyaane maxaa jira qaala wuxuu ihi horta waa in la toydahade qaala cabdulaahi wuxuu idhi maa hunna yabnu jurayj maa hunna yabna jurayj ina jurayjow afartu maxay yihiin qaala wuxuu ihi ra'aytuka waxaanku arkay laa tamasu adoon taabanaynin min alarkaani geesaha kacbada ila alyamaaniyeyn labada midigga jirta mooye kacbadu waad aragteen waa afar gees afar gees bay u dhisan tahay hadda kanan miiskanoo kale waa waa leydi ma sinno isagu iyadu laakiin afar geesoo samin bay u egta dhagaxan geeska uu xajaru aswad ku jiro uu ku jiro iyo ka kuxiga ayaa yamaaniyeyn la yidhaahdaa labada xagga xijru ismaaciil jirana shaamiyeyn baa la yidhahdaa meeshan saa qoolaaba sumayn arag xagga xijru ismaaciil labada jirta yaa shaamiyeyn labada lama agmaro lama taabto gacanta looma taago lama dhunkado labadan kale midka dhawxu ku jira tiirka dhexu ku jiro dhagaxana waa la dhunkadaa waana la gacan saaraa meesha multasamkana haddaad hesho xabadkaa la geliyaa ilahi baa lagu baryaa dad ka fogaatana waa la miidaa gacantaa loo taagaa waana la takbiirsadaa midkan yamaanigae ka horeeya asaga ka horeeya xajulaswadka asagu waa la taabtaa haddaad soo gaadho lama dhunkada laakiin haddaad ka fogaatana ma la cishaana misame waa la isku hayaa hawlaha khaaska nin waxaa iskale xajul aswadka labadaas marka asagu wuxuu taabtaa uu salaamaa ama dhunkadaa ibnu cumar labadan tiir labada gees tiiran waa lagu waa labada gees masaajidkan usoo afar gees maaha kaa iyo kaas iyo midkan iyo midkan yamaaniyan waxaa loo yidhi midkan xajul aswad ku xiga ayaa xagga yaman ku aadan agga yaman buu ku aadan yahay xaajiru aswadku tiirku ku jirana ciraaqi baa leeya agga ciraaq buu ku aadan yahay dib u fiir markaad noqotaan dhanka ciraaq buu aadan yahay ciraaqi baa leeyahay arrugna ciraaqi baa leeyahay waa midka uu ku jiro dhaguxu midka kalena jihatul buu jira koonfur buu kaa jira yuu ku aadan yahay wuxuu yidhi ra'aytuka waxaan ku arkay tii koobaad laa tamusu inaadan taabanaynin meel arkaanee tiirarka geesaha afartae kacbada ila alyamaaniyeyn labada midig jirtaba mooye waa taqliib baa ku jira taqliib sida qamarayn oo kale iyo nuuraynka oo kale un wey midaas labaad waraayituka waxaan ku arkay talbasu annicaala sibtiyata adoo xidho uun kabaha la magdiyey ee idiinta ah in dhogorta lahay min asabti wa alqaطcu walizaala carabtu dhaqan waxay u lahaayeen jaahiliyatan waa islaam xoolaha markay eh, gowracaan oy cunaan haragii oon dhogortii laga magdin oon laga xirin oon laga hagaajinin bay kabaha ka samaysan jireen oo yeelanka kala bixi jireen oo suman ka samaysan jireen qaybtooda marka xoogo dabaaqada sare ah ee ahlu tarafka ee haysta ayaa kabaha magdisan jiray oo iyadoo idiinoo quruxsan kabaha ka jeexan jira oo ka samaysan jiray ninkii kabaha qaabka a ah qabana nin xoogow taajir oo xoogow eh, badarku ayaa loo arki jiray waxooguu loo nicmeeyey idan saxaabadu marka maysan jecelyihin salafku kabaha ninkaa kabaha noocaas ninka xidha waa nin kor isku yar qaadaayo xooguu jeebka u kuusnay zuhdi iyo meesha khushuucna laga rabaa marka ibnu cumaru nin zaahidana waa tahay caabidna waa tahay xoogow kaba aan khayrka xidhna waa kugu arkay see wuxuu jiraa buu leeh kabay qaadan jireen dabaqada sare baad qabtaa wara'aytuka waxaan ku arkaa talbasu annicaala sibtiyata kabaha la magdiyey ee timaha laga xiray laga hagaajiyey saddex wara'aytuka waxaan ku arkaa tasnacu adoo tasn cafwan tasbaqu iyo tasbuqu bada in la goday in la kor rabo waa la higaashaa tasbuqu adoo ku cilaamanaya bisufrati jaalaha midab jaallaha huruud baad marsataa madaxa ama cirada marsataa ama dharkaada cad aad marsataa huruuddana ragga looma ogolayn midabka jaallaha si wuxuu jira waa tii afraad wa ra'aytuka waxaanku arkay idaa kunta bimakata markaad maka joogto ahalla annaasu dadku waxay xajka xidhaan idaa ra'ow alhilaala markay bisha dilxijaba dhalataba markaad maka timaadeed xaj u timaado ummadda kula socoto waxay xidhaan bidha dilxij markay dhalaato bisha caraf markay arkaanba xaj bay sii xidhaan toddoba beri bay iyagoo muxrimiina sii joogaan oo xujaaj ah maalinka sideedadna minay aadaana waa dhaqaaqan yom tarwiya laakiin adugu waxaad sugtaa maalinka sideedaad walam tuhlil adugu ma xidhatid xajka anta adugu xataa yakuuna yowmu tarwiya ilaa la gaadho maalinkii biyo dhaansiga ama cogolaanta biyihii carab lagu cabilaa maka laga dhaansanay uu ka jawaabi doona marka afar su-aalo muhiima ah. waa loo dhiibay wuu tirsaday cabdulaahi ayaa marka jawaabtiisa faqaala cabdulaahi wuxuu ibni cumar ama alarkaan soo maaha tiirarka afartee kacbada in labana aan taabteen salaamo labana aanan agmarin soo ma aha fa innii lam ara rasuul allah rasuulka ilaahi maana arag bu anugu yamasu asagoo taabanaya ila alyamaaniyeyn labada midigta jirta mooye labada bidix jirta nabigu ma taaban jirin limaada labada midig jirta kacbadu qaybta ay kaga jiraan calaa qawaacid ibraahim bay ku dhisan yihiin kacbadu qaybtaas kamaysan bixin asaaskii nebi ibraahim kamaysan bixin way ku dul taagan tahay qaybtan e, shaamiyiinkuna asaaskii nebi ibraahim ma ku taagno qaybtan shaamiyiinka ee xagga bidca jirta idan nabigu labadanu taabta oo uu salaamaa labadana u ka leexanaya isagoo tusaya weli in kacbadii lagu dhex jiro idan nabi maxamed baa labadan salaami jiray maxalu shaahidku kuwaana ma taaban jirin nabigaan ku raacay maxaa dhiba weeye wa ama anicaal asibtiya kabaha la migdiye quruxsan xidhashadoodu soo ma aha fa innii ra'aytu rasuul sal slam yalbasu nicaala nabi maxamed uu xidhanayaan arka kabaha allatii kabahaasu laysa fiiha shacaru tama aysan ku oolin aniga haddaad igu qoonsatay subanahoo imaamu zaahidiin ahaa waalmuttaqiin yaa xidhan jiray kabaha la magdiyeen dhogorta lahayn anna waa kaga dayday kaba iyo dharna maha zuhdigiyo waa qalbigay niyada wey ayib adoo faqiiroo sakaraadoo waxaad xidhatala hadday adduunyadu qalbigeeda ku weyn tahay fircoon baa tayaqaaru adoo malyan dheera haddii adduunyada qalbigaada ku yarto waqtada qiimo aysan ka lahaynna qaaruun baad ka xoolo badnaatid maxaa tahay zaahid baa tahay saa ogow baashu waa halkan haddaad ku qarqarayso waxaad xidhata adoon haysani maxaa tahay nin adduunya jecel baa tahay zuhdigu marka waa camal iyo qalbi weeye waxa la xidha iyo caalma ah wytawadacu nabiga ku weyse qadan baan arkay fi nacaali sabtiyati faana uxibu waxaan jecela an albasa inaan xidho nabigu xidhan jiray taana waa jawaab cad bannaanka taalla wa ama sufra riinjiga jaallaha ama midabka jaallaheen marsado garhka ama cirada aan marsado soo ma aha fa innii ra'aytu rasuul allah rasuulka ilah baan arkayo yasbaqu biha ku cilaamanaya nebi maxamed baa cirada yaraa uu lahaa nabig ma ciro badnayne wixii yaraa madaxiisa ka cadaaday ama garhkiisa ka cadaaday marwar buu marin jiray midab jaalla ah oon guduudnayn ilaanka noocee badan mid jaalla ah jira asaga cilaanka geedka cadiga soo goran jireen marsan jirabaa midna guduud dhicira wey midna yar jaallo dab ahoo dabkoo kalu noqonaya oo qorax aad moodayso galab joogta faana uxibu waxaan jeclahay an asbaqa inaan ku cilaanto ama dharka aan mariyo bihaa ay bisufrati siduu nabigu u yeelay maxaa soo hadha xilliga xidhashada xilliga xidhashada u fiirso qiyaas buu isticmaalaya saddexdaa nas buu kaga jawaabay dhugaa meeshan ayada maxaa lagu qabsaday saxaabadu iyo taabiciinta kale kula jooga xajka waxay xidhaan bisha carafa markay dhalato adoon waxaad xidhataa maalinka sideedaad ma haya nas odhanayna magu inuu yidhi maalinka sideed ha la xidho nebi maxamed uu xidhay maalin sideedana muu hayo laakiin falka uu asagu sameeyey wuxuu uga qiyaas qadan doonaa nas walqiyaasu calى nasina waa jaais muxuu wadaa nebi maxamed calayh الsalaaة wasalaam xaj ma soo xidhanin hee ilaa uu gaadhay miiqaadkii makaaniga ah ee dalxulayfa ah qiyaasan calay waa maxay xaj la xidhan mahayo ilaa la gaadho miiqaadkii zamaaniga ah yowm tarwiya meeshuu toogana mu jeedaa wuxuu leeyahay nabigu madiinu ka soo xidhan karay kama soo xidhannin dhaxdu ka soo xidhan karay kama soo xidhannin wuxuu la sugay ilaa uu soo gaaray miiqaadkii dalxulayfa ahaa nabigu la sugay anuguna waxaan la gaadahayaa ilaa laga gaadho yowmu tarwiya qiyaaskiisu qiyaas dab a ah weeye aad iyo aad banaanka u yaalla marka macnahaasuu isticmaalaya fainii lam ara laakiin in laga hormarin karo masalatu ijmac inay bannaan tahay miiqaadkun la soo gaadhin ka hor in la xarman karana waa masale ijmac la soo guuriyey inkastoo ibn xasam iyo isxaaq rawiya ka dagaalameen sidii doonima noqotay muxuu idhi fainii lam ara wa ama xidhashada soo maalinka yowma tarwiya anu aan xidho dadkuna ay carafo markay dhalato ay xidhaan fainii lam ara rasuul allah rasuulka ilaahay ma arag buuri yuhillu asagoo xidhanaya xaj xidhanaya ma arag buui xataa tanbacia bihi raaxilatu ilhashiisu ay la dhaqaaqdo anuguna ilaa yowmu tarwiya la gaadho oo hashaydu ay ka dhaqaaqayso ma xidhanaya wy nabi goormuu xidhay markuu gaadikiisu dhaqaaqay xaj u dhaqaaqay miiqaadkuna ka xidhay anugu miiqaadkaygu agga zamaaniga waa yowmu tarwiya waxaana xidhanayaa maalinkan maka ka dhaqaaqahaye hashaydu ay mina caaddo yaan xidhanaya halkaasa isku begay marka qiyaas xoog badan buu sameeyey xagga miiqaadkii iyo xagga imbicaadkiiba isku isla beegsaday ibnu cumarna itibaacii tatabuca nabiga aad ba ugu wanaagsanaa على تشدد في بعض المواضع حدثني هارون بن سعيد الأيلي حدثني بن عبد الله حدثني أبو السخر واسمه حميد بن زياد عن ابن قسيط واسمه يزيد بن عبد الله بن قسيط مضى بين صومر وذاتك عن عبيد بن جريج ibn اkhaaab bayna xajin wacumra xajajtu yani waxaan la xajiyey beyt kale oo la qasdan u raacay cabdullah bn cumar bayna xajin wa cumra inta ka dhaxale xaj iyo cumra u raacay intay cashara mara intay casharata mara labiyo toban jeer baan u raacay bu xaj iyo cumro isku jirta ah isu dhextaal faqultu waxaa hi ya aba cabdiraxmaan marka saa darteed waan saaxiibnay waan isbarannay waxaan ku dhiirinay marka inaan su-aalaha qaarkood weydiiyo wey ruux adoon aqooni aad qadqatada ka gashood indhaha taagto waxoogow ma fiicino edabna ma ah ilaa aad wadaadka isbarataan oo isku ficnaataan oo xoogow sheeka wadaad yeelataan hoos looma daadego korkaa sheekhsee tahay baa la taagnaadaa dabaaljoogteen koraa la wadaa taa iska ogaada faqultu ya aba cabdiraxmaan waxaan idhi laqad ra'aytu waxaan arkay minka adiga kaa arkay arbaca khisaan afar arrimood baan kaa arkay wasaaqa ibnu qusad wuxuu kaxeeyey alxadiia xadiikiibuu bihada almacna macnaha aan soo sheegna hadda aynu soo maraynay uu cubayd ibn jurayj xadiika ka qaadanay riwaayada hole waxaa ka qaadanaya saciid ibn abi saciid almaqburi baa horaan ka soo wariyey can cubayd ibn jurayj hunaana waxaa ka qaadanaya ibn qusayd yaziid bn cabdillahi ibn qusayd wasaaqa ibn qusayd alxadiiu kaxeeyey bihada almacna macnayna soo marayba ilaa fii qisat اlإhlaal xidhashada qisadeedii mooyeene inti kale ibnu qusayd iyo saciid almaqburi waa isku macano xadiidkoodu fainahu ibnu qusayd khaalaf wuu khilaafay fii riwaayati wuxuu khilaafay riwaayat almaqburi buu khilaafay fadakarahu ihlaalkii buu sheegay bimacnan macnuu ku sheegay siwaa dikrihi iyaah meesha waa ananaf isaarkeeda oo dhow dhibtaan hadda intaan sheegayo uun iska fiiriya fa inahu waxaa loo ibnu qusayd iyo hodaxdkiyaa warinaya iyo saciid almaqburi kilaahumaa can cubayd ibni jurayjin can cabdilaahi bni cumar soo maah wuxuu rabaa inuu ina yidhaahdo xadiidku isku macno guud way wada wariyeen labada wadaad labada taabici macno guud bay wariyeen laakiin ibnu qusayd baa hal macno ku khilaafsan wadaadkii ahaa saciid almaqburi faina bnu qusad khaalaf wuu khilaafay fii riwaayaatii muxuu khilaafay riwaayat almaqbur buu khilaafay fadakarahu ihlaalkuu sheegay damiirka dakarahu ihlaalkaad u celinays maxaa yidhi asagaa soo horreeyey ilaa fii qasat alihlaal baa lagu soo yidhi fadakarahu ihlaalkii buu sheegay bimacnan buu ku sheegay siwa ay khilaafa dikrihi maqburi bimacnan buu ku sheegay siwa ay khilaafo aw mukhaalifan khilaafsan dikrihi dikri maqbuli iyaahu ihlaalka uu sheegay qisat lihlaal iyo macna lihlaal iyo xarmashada qaabku u sheegay maqburi qaabaan ka ahayn buu ibnu qusad u sheego ibn cumar oga wariyey intaan mayla fahanteen wixii kalena way ka wada socdaan aan iskaga tago xadaana bakun abi shaybata qaala xadaana cali musir alqurashi can cubayd illah عن, عن ناaفiع عن بن cمر رضي الله تعالى عنهma قاaل كاna رsuل اه صلى اه وسلم rasuulka il wuxuu idaa wadaca rijlahu lugtiisa markuu saaro fi lkharzi kooraha kooraha meeshan yaree lugta la saaree gaadiidka lagu koro rikaab baa la yidhaahdaa haddii faras aad korayso farasku waxa degta laga saara ama tunka ama dhabarka laga saaree lagu fadhiisto suraj baa la yidhaahdaa ama sarji baa la yidhaahdaa meeshan lugtan birtan soo ee lagu istaagay kabta la saaree lagu korana rikaab baa la yidhaahdaa oo markaad gamaaniya faras fuulayso waxaa heeryada qobtalka u taqaanaan ama karbaashka loodhan jiray fardaha la saaro ee kooraha dhahdaan cinda alcarab maxaa la sarji lugta liijaanka ee lagu koray maxaa la yhahdaa rikaab geela markaad marayso korka tunka waxa laga saaray iyo kuruska laga saaray ee heryada ana maxaa la yihahdaa raxli baa le raxli raxli baa la yidhaahdaa meesha lugta la saaree kabaalkeed ku qabso ku boodaysana harzi baa la yidhahdaa algharzu wاlrikaabu waa isku mid fii xaqi اlibili wاlkhuyuul wاlfaras xagga kalena sarji iyo raxli bay kala yihiin isku midun wey hadda hawlaha idin garan maysaan gaadhigu marka lagu istaag eh, gaadhiyada waaweyn la korso meel lugta lama saaro intaada weli kursiga ku fadhiisan meesha lugta la saaree kursiga lagu gaadho waxaa la hadday geel tahayna harzi hadduu faras yahayna rikaab kaana rasul lah sal ly slam idaa wadaca rijlahu lugtiisa markuu fi lharzi meesha lugta lagu qabsadee geela wambacaat bihi raaxilatu qaa'im hashsun ay la booda iyadoo istaagaysa ahalla uu xidhan jiray xajkii min dilxulayfu ka xidhan jiray markuu nabigu lugta halkaa saaro ee hashu ay boodo ee hasha uu ku ekaado markaasuu talbiyeysan jiray ibn cumar leh waa xilligu asagu arkay xilligu asagoo nabigu xidhanaya wey oo le labayk allahuma bixajatin wa cumra leh laakiin rag baa arkay salaadda markuu nabigu ka baxay tukada asagoo fadhiyaba inuu xidhay rag baa arkay asagoo xidhanhaya oo talbiyeysanaya markuu marayey bidada iyo baydada uu marayay hawshaa waa idiin soo jamciyey ilata وxadثnي hاrون بن عبد الله الحmاal قال xadثna xاجاج محمد المسيسي أثبت الناس في بن jurayج ba la wadaadka قاal wuxuu hi xajاaج قاal بن jurayجi lana waa kuu qadanaad ibn wuxuu nagu yidhi noo tabiyey أخbaranii صاaلح بن kaysاn can naafic min riwaayat alaqraan weeye maxaa yeele saalix bnu kaysaan iyo naafic waa isku ayni waa isku tabaqo labada wadaad isku ayniga hadday wax kale warshaanna maxaa loo yaqaanaa riwaayat alaqraan bacdum can bacd can ibni cumar radi allahu tacaala canhuma annahu kaana yukhbiru wuxuu sheegi jiray ibni cumar ana الnabiya ahalla inuu xajka xidhay oo talbiyaystay oo codka kor u qaaday xiina wakhtiga istawad ay la ekaatay bihi suban nabigu naaqatu hashiisa qaa'imada idoo taagan si fiican istaagu u bogatay وxadثnي xرمة بن يحيى قال أخبرني وهب عبد الله أخبرني يونس بن زيد الأيلي عن بن شاب الزهري أن سالم بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب راحلته نبي كوري هاشي سيمان أركي بذي الحليفة ميش اللي يداده ثم يهل حرنا يحجكي حين وقتي tastawi ay la ekaato la joogsato bihi asaga hashiisii tastawi annaaqatu bi nabiga qaa'iman iyadoo taagan tastawi facaalkeeda waa hash un cid kale ma aha markay hashu si fiican u istaago markaasuu nabi muxuu saa u yeelayaa in dadku arkaan ninkii fadhigiisa aan ku arkaynin ee markuu xidhanaya markuu tukada aan arkaynin inuu markuu nabigu si fiican u istaagay hasha korkeeda uu taagan fadhiyo uu talbayistuu rabo halkaa laga laga guuriyo cilmiga oo laga laga qaato waana masale aan muran lahayn inay sunno tahay in xajka aad xidhato iyo cumrada bacda salaatin ama ragcatayn sunna ha noqdeen ama salaad casaroo meesha kugu qabatay ha noqoto farada ama duhur ha noqoto aya salaa salaad aad tukatay gadaasheed inaad xarmato waa sunna waa fadli badanta waajibna ma aha waad iska xarman kartaa xarmataad iska socon kartaa adoon salaad aan tukanin sunno ah walaa mid faradoo waqtigeed aan la gaadhin idan laakiin way bannaan tahay ragcatay alixraam waa sunna nabigaa sameeyey in intaad tukataan aad bacda salaa xarmataan baabu salaati fii masjidi dalxulayf wuxuu baab yahay salaada in lagu tukado masjid alxulayf ragcatayn sunna lagu tukado haddayn salaad kale kugu qabanin kadibna markaa xajka aad xidhataan iyo cumrada وxadثna xrmلة بن يحيى وأحمد بن عيسى قال أحمد وxuu hi asgu في رواية xadثna وقال xrmلة أخبرني وهب عبد الله labada wadaad baa de ibn wahab yaa sheekh laakiin midna siiqat taxamulki wuxuu ka dhigay akhbarna midna xadaana un buu intaasaa loo jeeda akhbarni yunus ibnu yaziid alayli can ibn azuhri maxamed ibn shaab muslim azuhri ana cubaydallaahi ana cubaydallaahi ibni cabdillaahi ibni cumara wiilkiisi weeye ahbara wuxuu u sheegay ibnu shaab can cabdillahi oga tabiyey radi allahu tacaala canhu anahu qaala inuu yidhi baata rasuul rasuulka ilahi baa bariyey bidil xulayfa meesha la yidhaahdo mubda'ahu iyo mabda'ahu baa lagaadsaa miinka inaad godaan inaad kor dhigtaanba labada waa la akhriyaa mubda'ahu bilowgiis ay fii ibtidaai xajihii weeye xajka markuu bilaabayey iyo socodka markuu bilaabayay halkaasuu bariyey kadibna uu ka dhaqaaqay baata rasuul ullah amin galabuu soo baxay nabigu madiina ka soo baxay habeenkii halkaasuu joogay baata rasuulla ayaa dabcaduhur bacduhur meelahaas xilli dambe oon casarkuna soo dhoweyn duhurna laga tegey yuu nabiga ka soo baxay madiino baata rasul sal lay slam baa bariyey cafan yaa bariyey bidilxulayf uu bariyey mabda'ahu bilowgii xajkiisii ama mubda'ahu bilowgii socodkiisii wa sallaa fii masjidiha masjidkeedina uu ku tukaday waagi dambaa la dhisay laakiin markaas masaajid kuma oolin idan in la baryo sunooyinka xajka ma aha sunooyinka cumaradana maaha laakiin haddii waktiga kugu qabto oo gabalka kugu dhaco waad ka seexan kartaa nabigaa ku beegmay halkaasuu seexday ibn cumar laakiin wuxuu samayn jiray fal kasta oo nabigu aan khaas ku ahayn inuu sameeyu jeclaan jiray ku dayasho nabiga aad kaga dayatay shaygaa mubaaxa ah ajir baa lagaa siin laakiin iskii ajir ooma laha baabutiimi miyaan jooga mise waan socdaa bas miya ah, warkaasaa idinka rabaa wallah subxana wa tacala aclam